بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى وحي alla ka fudaydiyo ayaynu ka tilmaami doonaa weedhaasi ku saabsiisan ahmiyat tawxiid ama mudnaanta uu leeyahay alle subxaanahu wa tacaala oo la kali yeela kelimatu tawxiid sideedaba waa shicaari diin ilxaq ama waa slogan baynu odhan karnaa waa astaanta diinta xaq ee xagga rabbi ka timi subxaanah wa tacaala calaamadda u ah si kale haddaynu u tilmaamno waxaynu ku tilmaami karnaa inay tahay waa cinwaanka qura ee mathali karaa diinta dhammaanteed ereygaasi waa diinta oo dhan oo la duuduubay oo hal tacbiira ah ama hal kelmo ama hal jumlo oo keliya lagu cabbiray idan laa ilaaha ila allah haddaynu sideeda duuduubkaa u tilmaamno waxa ay sheegaysaa waa diinta dhammaanteed towxiidku asliyan waa alcilmu biاllaah walcamalu lilah towxiid almacrifa walithbaat ama towxiid alqist waalab ama taqsiimaadka tiro badan lee la sheego markaad ka wada timaado waxa weeyaan inaad alla garato garashada uu xaqa u leeyahy aliimaanu billaah la garto xataa arkaanuliimaanka aynu naqaana inta dambe oo dhamme loo idaafaynayaa uun ka hore inta dambe waa wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waa idaafaat inta dambe oo dhami loo idaafaynaya ilaahay subxaana wa tacaala asalku markaa markaynu eegno shacaa'ir atacabudiya ama arkaanulislaamka inteeda kaleo dhan markaynu eegno waa towxiid camaliya ama waa xuquuqda alla lahaa subxaana wa tacaala laakiin aslu diin waa diinta asalkeedu ama rasmigeedu waa kelmadatan waa ilaahay subxaana wa tacaala keligii in la caabudo markaynu leenahay ilaahay keligii in la caabudo macnuhu waxa weeyaan wax allaaliya waxaa cibaado loo yaqaano ayan kaanat waxaa cibaado loo yaqaanaa ha noqoto nadar ha noqoto nahr ha khawf tawakul raqba rahba waxaa doonta ku sheeg wax allaaliya waxaa cibaado loo yaqaano in ilaahay loo keli yaalo wixii aan alla ahaynna cibaadadooda in beri laga noqdo markaynu dhahno laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila macbuuda bixaq ilaahu waa macbuud afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah baa ilaah yidhi ka warramaka isagu wuxuu caabudo ka dhigay his isdesires waxay naftiisu doonto waxa uu naftiisu doontuu ilaah ka dhigtay baa ilaahay leeyihi macnaheed waxa weeyaan ilaahu waa waxa la caabudo ayankan haddaba cibaadadaasi in ilaahay loo keli yeelaa waa macnaha koowaad ee laa ilaaha illa allah ay tilmaamayso was'al man arsalna min qablika min rusulina ajcalna min duuni araxmaani aalihatan yucbaduun waxaad weydiisaa ilah ilahay leeyahy bal rusushii hore lasoo diray ma jira ajcalnaa min duuni araxmaan aalihatan yucbaduun ilaahay sukadiisa wax kale oo aaliha oo la caabudo maa jira wma arsalna min qablika min rasuuli ila nuuxii ilay annahu laa ilaaha illa ana faacbuduun ilahay wuxuu leeyahy wixii aan rasuul soo diray oo dhan waxaan ku soo diray kelmadatan rasuul oo dhan waxaa loo soo waxyooday laa ilaaha ila allaahun laa ilaaha ilaa ana facbuduun ilaah xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane keliga iyo caabuda haddaba ayuhalaxiba dadka barh baa waxay u qaateen laa ilaaha ila allah macnaheedu inay iska tahay uun inaad rumayso ilaahay inuu khaaliq yahay inuu mudabbir inuu kan yahy warintaasi waa qadrun mushtarak bayna alkhalqi dhammaantood afraad yar oo sii ambatay mooyaane maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulf ibliis ayaa u ah soo maaha sharkiga ka fog ibliis wax ka fog miyaa garanaysaa ibliis ilaahay inuu jiro iyo rabbinimadiisa iyo waxaasoo dhan inuu rumaysan yahay qur-aanku soo naqlinaya khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin qaala rabbi faandirnii qaala rabbi bima aghwaytanii ibliis rabbidaasuu tilmaamaya iyo in ilaahay abuuray idan taasi waa qadar mushtaraka maca ibliis baa inaan la rumaysan inuu ilaahay rabbi yahay inta badan basharkii dunida soo marayna saasay rumaysnaayeen wakhtigan dambe shudaad baa jiri jirta layidhaha waa mulxid iyo waa ka wakhtigan dambena waxaad moodaaba in wixii shaadka ahaan jiray laga dhigayo in waxa komanka a noqdo ama ballaadhan lakiin waxay leeyahay xata alibliis masaladaa weynala rumaysnaa waxa uu khalqigu inta badan uu ku kala gedisnaa waxa weeyaan yaa loo gaar yeelayaa cibaadada kalqigakaas ku kala gedisnaa walidaalika baa ilahay wuxuu leey rususha oo dhan waxaan u soo diray laa ilaaha ilaa ana laa ilaaha ila allah baa rusul oo dhan lagu soo diray sidaa awgeed ayaa maalan qur markuu ka rorayn waqoomu wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala ya qowm icbud allaha maa lakum min ilaahin hayru ilah keliya caabuda markii lagu yidhi maxay ku jawaabeen aji'tanaa linacbud allaha waxdah wanadara maa kaana yacbudu aabaa'una jawaabtii qoomka reer caad waxay noqotay war ma waxaad noola timi ilaahay oo qudha caabuda cibaada isaga ku keli yeela ma taasaad la timi bay leeyihin in ilaah la caabudo iyo inuu rabbi iyo muran taagna laakiin waxa weeyaan ma ku keliyeel keligii uun in laga qaatabaad la timi oo aanu ka tagno wixii kale dadku caabudayeen oo dhan ولذلك بقى إلهي وحلاه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله wajtanibuu ataaguut ummad walba rasuul baanuu soo dirnay rasuulkasoo la soo diraa wuxuu waday ucbudullaaha iyo wajtanibu taaguut ilaahay caabuda wixii aan alle ahayna subxaanahu wa tacaala dawaaqiit ilcaalam kullu waxay doonaan ha ahaadaan ama dhagax ha noqdo ama bini aadam ha noqdo ama qaanuun ha noqdo ama wuxuu doonaya ha noqdo waxaan ilaahay ahayn inaan cibaada loola iman inaan laga dambaynin haddaba intaasi waa macnaha towxiidka oo si kooban aynuu tilmaamnay ahamiyadiisa waxaa tilmaamaya baynu leenahay kow waa waxa rusushoo dhamme ku bilowdo waa awal manaazil ariiq baynu leenahay ama awal maqaam yaquumu bihi saalik ama awal dacwat rusul waa kelmadatan laqad أرسلنا نوحا إلى qowmih faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh nebi huud icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh fii suurati alacraaf nebi saalix icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh nebi shucayb icbud llaha maa lakum min ilaahin hayruh nebi waliba weedhatan jumlada yara kooban icbud llaha maa lakum min ilaahin hayru buu qoomkiisa ula waa halkay dacwada ambiyadu ka bilaabantay walidalik waxaynu leenahay waa miftaaxu diini kulliha nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii imaamu axmed iyo keyrkiiba warinayaan ninkii la odhan jiray rabiicata bnu cibaad min bani dayl waa nin saxaabiya laakiin intaanu islaamin buu ka warramaya inta aanu diintaba qaadanin wuxuu yidhi suuqa la yidhaahdo dilmajaaz cukaad iyo dilmajaas waa suuqaqiya carbeed ama quraysh iyo dadka la isugu iman jiray wakhtiga la xajo ayaa alaabta iyo wax lagu kala iibsan jiray gabayada iyo faanfaanka iyo afafka iyo waxaana waa la isugu dhigan jiray qabaailku waa isu soo qolo waliba gabyaageeda iyo khatiibkeeda iyo waxaasay keeni jirtay meel laisugu faanaa bay wuxuu ihi suuqaas baan nimi dabeetana waxaan arkay buu yihi nin leh waa jaahiliyadiisiibu ka warramayaa nin leh yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu nin limaan arkay buu yidhi wardadow waa mushrikiin ee carabkii meesha isugu yimi buu nebi maxamed la hadlayaa wuxuu le ya ayuha annaas quuluu laa ilaaha illa allah tuflixu wardadow waxaad tidhaahdaan laa ilaaha ila allah waa liibaanaysaane dadkuna way ku soo ururaan buu leeyahy mid kale oo aad u wejigiisu dhalaalayo oo axwal yara ah oo laba guntimoodoo timaa samaystay ayaa daba taagan buu yidhi oo leh innahu saabicun kadaab waa mid diinta ka baxay waa bidcoole diintii dee dadka haysatay waa saabi yani waa diintii wuu ka baxay waa beenaale ah rumaysanina midbaa ka dabale buu yidhi dabeetana meeshuu u dhaqaaqaba kanna waa daba socdaa buu leey intaasu ka dabaley markaasaan idhi bu yidhi warrinkan waa kuma markaasaa laygu yidhi waa nebigu ahaa buu leeyay calayhi salaatu wasalaam ka daba socdayna waa bilahab waa adoo adeerkaa lagu daba dhigo meeshaad istaagtaba ugu daba taagan yahay oo uu leeyahay waxa uu sheegaya wiilkana naga adeero oo waxba kama jiraan idan nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam quraysh iyo carabtii kale iyo jaahiliyad iyo wixii isu timi hal kelimaduu ku leeyahy quluu laa ilaaha ila allah tuflixu idan waxaynu leenahay waa dacwadda rusushu halkay ka bilaabanto waana asalka furaha bini aadamka ah waa asalka uu ka bilaabmo islaax ilbashariya haddaad rabto bini aadamka in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkaasi noocu doonayaba ha noqdo asal waxa u ah kelmadda tan walidalik buu nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam isna saasuu lahaa rusushuu isagu sii dirayey yacni dadkii ducaad ahay oo meelaha kale u dirayeyna sidan buu u dirayey maalan xadiiskii saxiixeynka ku yaalla mucaadi bnu jabal markuu yeman u dirayey yeman mucaad waxaa la rabaa inuu safiir nebiga ka noqdo calayh salaatu wasalaam xukumo qaadi u noqdo muxuu ku yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi innaka ta'tii qowman min ahli lkitaab mucaada waxaad u tegi doontaa duul ahlu kitaaba fadcuhum ila shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna rasuulu llah fainhum ataacuu lidalik waxaad ugu yeedhaa buu leeyay kelimatu tawxiid shahaadateynka ugu yeedh hadday taa kaa aqbalaan markaasaa bilaabmaysaa alaham falaham diintu say u kala muhiimsantay in loo soo kala horaysiiyo laakiin awal اlamr waxaa qofka lagala hadlaa waa kalimatu tawxiid waa ilaahay kelinimadiisa subxaana wa tacaala waayo erayga kan la-aantii faral iyo sunna toona ma asaxo ereyga kan aantii aakhire lama badbaado ereyga kani waa erayga keenay inuu nebi maxamed dhowr iyo labaatan sannadood uu jihaad ku jiro marna bilkelima marna bisayf ugu jiro waa ereyga ilaahay rusul oo dhan ku soo diray waa ereyga aan noloshu isbeddel samaynin inuu ereygaas rumayntiisa iyo ku dhawaaqistiisa dadku ay la yimaadaan mooyaane walidalik baa qur-aanku wuxuu ku tilmaamayaa acdamu nicma ilaahay uu dadka siiyey qur-aanka suurad baa jirta culammadu ay yidhaahdaan suuratu nicam baa la yidhahdaa bay yidhahdeen waa suuratu naxl suuratunaxl aayaadka ugu horeeyo dhan haddaad akhrido ilahay biniaadamka uu gallad sheeganaya waxa uu nimco siiye wasahara lakum wasahara lakum wasahara lakum markaasaa taskhiir kasta waxaa laga gabagabaysiinaya afalaa tacqiluun afalaa tatafakkaruun afala afala culamadu waxay dhahdaan suuradda tan suuratu nicam baa la ydhahdaa waa suuradda nicmooyin ka warranta waxay yidhahdaan culammadu awal nicma uu alla sheegtay waa tan ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون أتى أمر الله فلا تستعجلوا مركا بلaabanto nicmada koowaad ee uu ilaahay dadka u sheeganaya waxay tahay inuu ilaahay waxii u soo diray addoomihiisa loogu digayo kelmadda tan inay xejiyaan iyo sufyaan ibnu cuyeyna waa min xufaad alxadiid ama waa sheekh alimaam shaaficiy sufyaan ibnu cuyeyna ba wuxuu leeyahay maa ancama allahu calaa cabdin min alcibaadi nicmatan acdamu min an carafahum laa ilaaha ila allah qof bini aadama buu leeyahay ilaahay nimco ma siinin ka weyn inuu baray laa ilaaha ila allah waa nimcada ugu weyn buu leeyahy qof bini aadama ilaahay siiyey waa nimcada tan in la baro waa qur-aanku kuugu tilmaamaya inay tahay alcurwat lwuthqa faman yakfur bitaaquuti wa billaahi faqad istamsaka bilcurwati lwuthqa guntinta aan go'in xadhigga aan go'in lanfisaama laha wallahu samiicun caliim haddaba warka koobane waxa weeyaan ahmiyadiisa waxaa tilmaamaya in rabbi uu sheegayo waxaa loo abuuray dadkuba inay yihiin inay ilaahay ictiraafaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadadaasina inay tahay rusushata loo soo diray inay saxaan nebigu calayhi salaatu wasalaam oo dameer fuushan cufayr la ydhaahdo dameer cufayr la ydhahdo isagoo fuushan ayuu mucaad ibnu jabal oo nin dhalinyaraana soo qaaday madaxweynuhu ummaddoo dameer saaran ka warran weliba lala fuushan yahay yani oo nabiga caleyh salaatu wasalaam iyo kibir iyo waxaasi ugu jirin isagoo heli karayay wax ka waaweyn damaar buu iska saaraa mucaad ibnu jaballa damaarkuu la fuushanaa aniga nebiga wax noo dhexeeyey ma jiran buu leeyay muakharatu raxal mooyaane koorahan yare baalka la saara mooyaane wax kaloo noo dhexeeyey ma jirin ayuu nebigu ii yeedhay buu yidhi waa xadiidkii macruufkaee saxiixayn ku yaallaa dhowr goor buu ii yeedhay markaasaan markasta idhahdaa buu yidhi labayka wasacdayka yaa rasuul allah ku ajiibay oo ku ajiibay ilaahay rasuulkiisiiyo dhowr goor markuu ii yeedhay waxna iima sheega buu yidhi wuu yeedhaa markaan u jawaabana waa soconnaa buu yidhi waxba sheego waxay culammadu yidhahan waa min adawaati tanbiih waa qofka oo la rabo inuu maankiisu soo wada jeedo wartalo waxaanuu nebigu soo wadaa waa maxay inuu qofku ka fakero markuu nebi maxamed kuu yeedhay aad u jawaabtay haddana aan waxba kuu sheegin uu kuu yeedhay aad u jawaabtay uu kuu yeedhay mar saddexaad ama marafraad rawaayadka qaarkood say sheegayaan buu nebigu ku yidhi atadri xaqullaahi cala alcibaad ilahay xaqiisa ma taqaanin basharkan dambee lumay waxa ugu badan ay ka warramaan waa xuquuqda makhluuqaadka miyaad aragteen dadka wax ka warramaya ilahay xaqiisa mise xaqa bini aadamka iyo xaqa xoolaha iyo xaqa hayawaanka iyo xaqa dhirta iyo xaqa xuquuq kale xuquuqda makhluuqaadka ay bini aadamku inta badan ka warramaan rusushuna xaqa alle ka warramayaan xaqa alle markuu sugmaaba xuquuqda kaloo dhamay sugmaysaa mid rag iyo mid dadeed iyo mid xoole waayo ilaahay baa sugaya ilaahay wamaa rabuka bidallaamin lilcabiid hadduu xaqaasi sugmo wax waliba balansid bay noqonayaan everything istiqaama bay helayaan wax waliba way qumayaan markaasaa bini aadamku helaya jidka saxa ah laakiin haddaad xaqa u weyn ka baxdid uu lumo maalinba xaq baa la wadaya sida loo wadaaba kuwa kale la duminaya xaqa dumarkaa la wadaya ilay ragga gumaystaan haddana xaqa raggaa la wadaya ilay dumarka la gumayso meel la yskuma taagayso ma laha meel ay isjoogsato ma leh laakiin waxoo dhamme waxay saxmayaan marka la sugo maxay walidalik nebigu calayhi salaatu wasalaam mucaadij binu jabal muu ku odhan xaqa raga mataqaanaa iyo xaqa dumarka iyo xaqa biniaadamnimada iyo xaqa dhirta iyo kaxoolaha iyo ee wuxuu uga bilaabay ma og tahay xaqullaahi cala alcibaad ilahay xaqu addoomaa ku leeyahy dabeetana nebiga u sharxay calayh salaatu wasalaam wa an yacbuduuh walaa yushrikuu bihi shaya buu nebigu yidhi waa inay ilaahay caabudaan oo aanay maxay cidna ugu shirig yeelin qaybtaa koowaad waxaynu ku tilmaamnay markaa macnaha duuduubanee guud ee towxiidkaasi waa kelimatu laa ilaaha illa allah waxaynu kale ku tilmaamnay mudnaanteeda ay leedahay inay tahay waxa sababay inay noqoto waxa koowaad ee rusushu ka hadasho min nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaa kuwii ka horreeyey waxaa isku wada waafaqsan yihin diinta qudha nebiyadu wada sideen ee asalka ahi ee uu nebigu ku tilmaamayay caleyhi salaatu wasalaam inay sharaca lakum min addiin ilaahay uu ku tilmaamayo waa kelimatu tawxiidkaasi haddaynu usii gudubno bini aadamka iyo waxtarka ay u leedahay ama waxaynu leenahay kelmaddatani waa macqadu najaati fi dunya walakhira waa waxa qura ee lagu liibaano lagu nabad galo adduun iyo aakhiraba dadka inta badan si basiita waxa madaxooda ugu soo urura dee laa ilaha illa kole aakhira lagu badbaadaya lakiin adduunka in layska yaro kadeedmayaa bay rumaysan yihin laa ilaha illa allah marka la yidhaahdo waa aakhira waa la badbaadaya sax aakhira la badbaadaya sax aakhiraba ka muhiimsan adduun oo dhan adduunku waa wax yar time wise ama markaynu u eegno xagga wakhtiga iyo muddadu jiraya iyo macno darridiisa iyo markaynu ka eegno xagga qualitiga iyo qiimaha uu leeyahay adduunku waa wax yar aakhiro hadday xagga ciqaabta tahayna iyadaa daran hadday xagga jannada iyo nicmada tahayna iyadaa weyn hadday xagga zamaanka tahayna iyadaa ballaadhan idan marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha marka horeba wax laysdhinac dhiga maaha inay maskaxda ku degdegtaana waa sax laakiin waxaan kaloo sax ahayn haddaba inaad u aragto laa ilaha ila allah inaanay nolosha isbedel ku lahayn laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa waa nolosha isbedel ku leeday ama tacabiirta cusube bini aadamku uu jecel yahay mashaakil albashariya laga yaaba nimanka siyaasiyiinta iyo masaakiintaas inay yidhaahdaan ee eh, wadaadad oo akhira laa ilaha illa ka warrama war bini aadamkan baa la rabaa sidii dhaqaalihiisa wax looga bedeli laha siyaasadiisa wax looga bedeli laha horumartiisa wax looga bedeli laha waxaan leenahay all of that isku soo duuduub siyaasad iyo dhaqaale iyo environment iyo waxaab o dhan isku soo dudub tan baa wax ka beddelaysa hadday xaqiiqa wado waxoo dhan dariiqa loo maraa waa kana ma daliil qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaga warramaya taariikhda bini aadamka baa ilaahay qur-aanka inooga warramaya oo muujaz ah waxaa lagaga warramayaa inxiraafaadkii taariikhda bini aadamkaa soo maray bini aadamku markuu weecdo qoloba weecashada ay tawxiidka ka luntay wadday ka saartaa dabeetana waxaa ilaahay ka warramayaa qur-aanku taariikh kooban buu ka warramaya laakiin taariikhda wuxuu farta saaraya bukaankii ku dhacay ummaddaasi wuxuu ahaa wuxuu kaloo farta saaraya sidii loo badbaadiyey ama loo hagaajiyey loo wanaajiyey min nebi aadam ka soo bilow ilaa iyo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laga soo gaadhay taariikhdii bashariyadoo dhan oo muujaz ayaa kitaabkan qur'aana ku taala waxaanay ka waramaysaa inxiraafaadkii bini aadamka soo maray bulshooyinka waxaana kale ka waramayaa bulsho kasta oo munxarif noqotoo weecatay islaaxinteeda halkii laga bilaabay qur-aanku wuxuu ka waramayaa bulshooyin siyaasa ahaan lumay maalan qisatu fircawn maxay ku saabsisantay waxay ku saabsantay waa political issue waa nin dadka gumaystay oo gumaysigiisi uu gaadhsiiyey inuu cismo sheegto inuu yidhahdo ana aba ilaaha ana rabbiya intuu bini aadamka u khudbaday inuu yidhahdo ana rabbukumulacla bini aadamka ka kaalay xaashida iyo cawaamta ka kaalay kuwii malaa malaa had iyo goor waxaa la yidhahdaa waa kuwan aynu idhaahno wasiirada iyo baarlamaanada iyo kuwan lacagta le iyo dee dabaqada mudan waddanka mala'u intuu la hadlay wuxuu yihi maa calimtu lakum min ilaahin hayri laysla soo dhaaf markaa caamadii iyo ana rabbukumulaclaadii waa mala'i qaala lilmalai xawlah maa calimtu lakum min ilaahi hayri ninka kibirku halkaa gaadhsiiyey ee dictatorshipku gaadhsiiyey inuu bulshadiisa qayb ka mida yidhaahdo ragga inay dhalaan waa mamnuuc bani fulan nin ma dhali karaan wixii ay nin dhalaan ha la dilo idan waxaynu odhan karnaa kibirkiisa waxaad ka garan kartaa ilaa haddaa dunidu waxay ka yaabantahay xabaalihiisii oo loo daawasho tagaa soo ahraam ma maqashaan baramidis oo la tago ahraamtu waa maxay waa xabaalihii boqorada faraacinadu markay dhimanayso nin walba xabaasha loogu sii talagalay waa dhagxantan intaa la aleege oo dhammi waa waa ummad dhan oo xooggeedii caqligeedii technolojigeedii loo taskhiiriyey inay maxay nin xabaashi ka shaqeeyaan ahraam times dad intee leeg baa dhisaad u malaynaysaa hal ahraamha in la dhiso ninkii caynkaasiya ah, wuu soo maray waxaa soo maray kuwo dhaqaalaha weeciyey oo mushkilad iqtisaadi ay jirtay nebi shucayb oo dhan qur-aanku muxuu kaga warramayaa awfulkayla walmiisaana walaa tabkhasu nnaasa ashyaa wuxuu ka warramayaa uun qadaaya ku saabsiisan dhaqaale nebi luut maxaa laga warramayaa qadaaya akhlaaqiyaad ku saabsiisan nebiyullaahi huud ama saalix iyo kuwa maxaa laga warramayaa qadiya xadaaraad ku saabsan atabnuuna bikuli raycin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacalakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin niman kibray oo masaanic samaysta oo meel kasta calaamad ka taaga dunidu soo imika wadan waliba calaamadu samaystaa calaamadu waa kibirka iyo birta baris ka taagan waxa halkan ka taagan waa astaamo waa atabnuuna bikuli riicin aayatan tacbathuunka weeyaan waa lilcabath nolosha waxba faa'iida kuma leh waxay ahayd niman kibrayo xadaaradoodu xaggaa gaadhsiisay oo xagga xooggana wa idaa batashtum baa ilahay leeyay batashtum jabbaariin duwalka waaweyne laga boqoo kale laga boqo oo dadka day gacanta ku dhigaan si xun u gala kuwo kale ilahay wuu ka warramayaa inay buuraha qori jireen oo guryo ka samayn jireen oo cayn ka samayn asxaabi xadaaraat laakiin iya lamu lumay haadihi almashaakil kullaha dunida soo martay cid walba rasuul baa loo soo diray mushkiladaasi daweysa laakiin rasuulku xaguu ka bilaaba qur-aanku in badan wuxuu inooga warramaya rasuul waliba wuxuu leeyahy ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru war ilaahay caabuda ma lihidin ilaah kaleo xaq lagu caabudo bini aadamka ballaadhan daaye xataa yaryarku hadday lumaan ama aad sileeday yararka wanaagu sheeg qur-aanku wuxuu inoo sheegay nin la yidhaahdo luqmaan alxakiim luqmaan ilaahay wuxuu qur-aan ku qoray inuu xikmad siiyey haddana xikmaddiisa dhan waxaa laynooga soo naqliyey in kooban ilaahay wuxuu sheegay inuu xakiim yahay luqmaan xikmaddiisiina in kooban baa laynooga soo naqliyay inta laga soo naqliyay waa maxay waa inta ku saabsan ilmihiisii siduu ula hadlay iyo wuxuu faray halkuu ka bilaabay ilmihiisa wax badan buu faray laakiin wuxuu uga bilaabay yaa bunaya wiilyarahaygiyow لا tushrik billaah إن ashirka la dulmun cadiim wiil yarow buu leeyahy ilmaha igi yaraayow ilaahay ha u shiriik yeelin shirkigu waa dulmi weyne waxaan leenahay haddii mashaakil dunawiyi uu jiro laa ilaaha ila allah baa laa ilaha illa ma dadka intaa loo sheega unbay wax waliba hagaagayaan maya laa ilaha illallah macnay ku fadhidaa waxay idhahdaan waa qofka bini aadamkaa furaa fura insaanka haddii switchkaa la furo wixii ka dambeeyo dhami waa easy wax fudud ba wax ku qaataa laba tusaale aan idin siiyo markaas aynu garan karnaa waxay bedeli karto cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo carabi waxay ahayn dad khamriga aada u caba ereyga marka af carabiga la qoro waxaa loo yaqaanay ninka khamriga iibiya tijaare ka ma jirin khamriga iibiya taajirka odhan jireen waxay ahaan jirtay dhaqan caadiya oo darfat bn alcabdi iyo gabaygiisii markuu tirinayo mucallaqadiisii muxuu sheeganayay saddex haddaanay ahayn yani dunida oolin waxbaa saddexdu sheegaya waa maxay waa khamro lagu shubay oo boorisay xoorisay buu tilmaamaya yani waxay ahayd waxa ugu fiicane noloshaba ay u arkayaan saxaabadii nebi maxamedna waa cabaysay dadkaasay ahaayeen dadkaa khamroolayaasha khamriga caba intooda badani bay ka mid ahaayeen ilaahi subxaanah wa tacaala iyadoo dhibtaasi jirto may soo degin qur-aan la leeyahay warya khamriga joojiya qur-aan khamriga meel durugsan laga tilmaamayo maala aayaadkii ugu horreeye soo degay waxaa la sheegay tattakhiduuna minhu sakaran iyo maxay wa xasana risqii xasankaabaa laga saaray waxaa ka yeelanaysaan baa la yidhi waxaa ku sakhraantaan iyo iyo risq xasana waxaad fahmaysaa inaanu risqa xasankaa isagu ku jirin gaar loo saaray waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa Eh, manaaficdi iyo madaartiisa ay madaartiisu badantah aayad badanoo quraan soo degay laakiin marnaba lama odhanin maxay joojiya goormaa la yidhi joojiya goortay laa ilaaha illa biyo dhigtay shan iyo toban sannadood kadib baa waxaa soo degay fajtanibuuh shan iyo toban sannadood kadib macnaheedu waa maxay shan iyo toban sannadood oo islaamka ka mid ah khamriga dadku cabayay oo dee markay soo degi doonto badan baa qisadaa tilmaamay saxiixu muslimka ku taalla caliy bn abi aalib markuu ina nebi maxamed doonay ee rabay inuu guri galo xoolo badan dee saxaabad mahaysan way soo hijroodeen waxba may haysan ghaswatu bader buu neef geela ka helay dabeetna wuxuu is yidhi neefka inaad ku welimaysatid xoogaagii welimada lagu dardari idkhir buu doontay geedka intuu soo gurayo waxa adigu soo xaabaysto inuu iibiyo wixii ka soo baxa intuu xaabada ku maqnaa ayaa qolo saxaabihii khamri cabtay yaa ku jira adeerkii xamza binu cabdilmualib baa ku jira dabeetana markii khamriga laga dhergay ayay inani heestay marka heestayba waxay ku heestay hees macnaheedu yahay beerka kuruska maad sukaye saartaan xamsoo sakhraansan baa intuu kacay oo seftisii qaatay ayuu hashii uu cali oo halkan ku dabrana uu rabay inuu ku arooska ku dhigto ayuu intuu gawracay beerkiiyo kurska hablihii isu saaray waxaa yimi cali baa yimi war hashaydii yaasaa neefkii gelay yaasaa u galay waxaa la yidhi adeerka xamsaa sidaa u galay nebi maxamed buu tegay calayh salaatu nebiga calayh salaatu wasalaam iyabaa isa soo raacay caliy bn abi aalib xamsa u yimaadeen oo indhu casaadeen oo tasaraansan markayse soo dul taagaan intuu nebiga xagga adimada ka eego ilaa madaxa eegay yidhi wahal antum ilaa min cabiidi abi idinkuna miyaa ahaydeen addoomiya abahi mooyaane ma wax kala ahaydeen buu leeyay waa nis kharasan dabeetana nebigu gacantuu qabtay caliya waa iska noqday yani waxaan rabaa inaan idin tilmaamo haddii xamse iyo raggaa yihiin kuwa saa u sakhraamaya maxaad u malaynaysaa mushrikiintii iyo eh, dadkii kale yani khamrigu normal buu ahaa iyadou sidaa yahay ayaa qur'aan soo dega aayad qur'aan oo leh maxay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shaytaan laleeyahay war ka durka maxay sameeyeen saxaabada saxaabigii yaraa wuxuu leeyahay anigoo qolo u shushubaya ayaa yeedhu baxday buu yidhi laleeyahay qur-aan baa soo dego waxa la yidhi mid dambe baaggii uu gacanta ku hayay buu leeyahy afka kuma shubina way wada daadiyeen oo nimankiisa kharaansanaa waa la qubay khamradii la shubay bay yidhaahdaan waddooyinka magaalada ayay buuxisay waxaad ka garan kartaa waddooyinkay buuxisay marka lagu yidhaahdo culamada isku haysa khabraduba nijaas maaha adiladay deliishadaan bay ka mid tahy hadday nijaaso tahay sababtii la yidhi wadada ayaan adaa lagu daadinin maxaa waxaan qolada daahirka sheeganaysa adiladay deliishatay ku jirta yani waxay ku tilmaamaysaa magaaladii madiina o dhan ba khamri urtay baa laleeyahy ille wixii guryaha ku jiray iyo wixii la haysto o dhan ayaa wadada lagu soo qubay magaaladiiba togog baa rogmaday khamriga maxaa rogay waxaasoo khamriga maxaa ka joojiyey kelima waaxida aaya waaxida min kitaab ilahi soo degta maxay aayadda tanisa noqotay bini aadam rumaysan bay ku soo degtay laa ilaaha ila allah idan laa ilaaha ila allah dadkan suluugoodoo dhan bay bedelaysa laa ilaha illa allah waa manhaju xayaa laa ilaha illa allah waxay u rumaysnaayeen alla haweyn siday u caabudayaan makhluuqaadkiisa siday ula dhaqmayaan adduunka siday u arkayaan aakhira siday u arkayaan tasawurkoodoo dhan general bictureka ay ka haystaan dunidaba iyo siday u jirto ayaa isgediya qofku markuu laa ilaha illa allah dhabu rumeeyo waxaa isbediya markaa akhlaaqiyaadkiisa iyo dhaqankiisa aan tusaale kale idin siiyo imaam almawduudi raxmat ullaahi calayh fii ixdaa kutubihi buu ku soo naqlinaya waxaa kaloo isna si fiican u soo naqlinaya oo ballaarhan doctor maxamed cali albaar kitaabkiisii bayna alkhamru bayna atibi walfiqh ama risaaladiisa af ingiriisiga ee alcolism la ydhaho markuu soo naqliyo wuxuu soo naqlinayaa ah wuxuu kaloo soo naqlinayaa dowladda maanta dunida ugu xooga badan loo tijaabisay inayana iyana khamriga joojiso waddankan maraykankaa taqaaniin ayaa waxay yidhaahdeen khamrigu waa sun waana maanta waxaa laisku waafaqsay inuu yahay bay yidhahdeen waa sunta qura ee sharcigu ogolya bay yidhahdeen reer galbeedka haddii sun uun la rabo sunta sharcigu ogolya scientifically waa provid inuu sun yahay everything waa laga warramay waa laga warramay waa la ololeeyey maraykan gudihiisa aqoon-yahanadii wixii oo dhan baa ololeeyey congresskiiyo wixii bay gaadhay dowladdii baa aqbashay congresskii baa saxeexay senatorskii baa saxeexay madaxweynihii baa saxeexay waa la waday sidii loo ololanayay waxaa la yidhi distoorka ha lagu daro yani state state iyo waxaaniba soo bixine waxaa laga dhigay distoorka ha lagu daray ilaa xad distoor la gaadhsiiyo goorma distoorka gelaya dadka afti laga qaado aftidii dadku waxay dhahdeen bahalkaasi waa poyson taariikhda markay ahayd ayuu maraykanku wuxuu qaatay absolutely khamrigu inuu mamnuuc waddanka maraykanka yahay waxunaynu yihi dabeetana waxay dhahdaan dowladdu waxay xoog lahayd oo dhan bay gelisay in khamrigaas aanu ummaddu cabbin waxaa la yidhi see loo joojiye waxaa la yidhi everywhere xumaantiisaa laga warrama kow kurkulamka lagu dara baa la yidhi waxbarasho dugsi hoosaa lagaaga bilaabaya khamriga iyo dhibtiisa ilaa jaamacad buu kula soconaya waa laga warramaya iclaamkii baa la sii daayey inuu ka warramo maxaan mawduudi waxaan filaya inuu yidhahdo nine million papers baa lagu qoray miyuu yidhi khamriga iyo xumaantiisa ay kaga warramayaan jaraaidkaa ka warramay everywhere yacni waddankii oo dhan baa isu bedelay inuu khamri joojiyo dadka laakiin may aqbalin haddana kuwii cabi jiray waxaasoo awood iyo lacag waxay idhahdaan balaayin mina dollaraat baa la geliyey sidii khamriga loo joojin lahaa may dhicin eh, maxay idhahdaan eh, black dox may u bixiya aduu meelihii eh, khamriga lagu samayn jiray oo dhan baa isbedelay god madow baa lagu sameeyey khamri boysina soo baxay oo halku mathaliya ethaalka kii ahabaa laysku waxay idhaahdaan mid dadka indhaha ka ridaya mid caynkan ka ridaya laba suuq madow lagu imanayey suuqii madooba socday waddanka maraykan bay idhahdeen oo dilkuu yariyey laba boqoloo qof baa loo dilay qadiyadda khamriga dadka maraykan oo dilku uu daakiradayd khiyaamaynaya saasaan rajaynaya xawaale laba boqoloo qof ayaa khamri related wax la ah crime isku xidhan lagu dilay jeelashii baa la buuxiyey everywere waxay noqotay shan iyo toban sannadood markii dagaalkaasi socday ayaa dib haddana jeelashii buuxsameen dadkii la laayey dadkii caafimaadka xumaaday everything ayaa dib waddankii haddana ololihii dib u bilaabmay balbahalkan hala daayo kadib baa waxaan u malaynayaa maamadmadka toddobiyo tobnaad baa kii dambe ah mise kii hore ah haddana dib baa loogu noqday dib markii loogu noqday wax la soo saaray markii dambena khamriga in la fasaxo laakiin bishuruud qofku intaasoo milimitr badan inaa cabi karin goobaha inaan lagu cabi karin waxaan imikaynu ku dhaqanno gaariga isagoo wada inaanu eh, cabi karin isagoo gaari wada isagoo shaqada caynkaagu jira inaanu cabi karin intaas inaanu dhaafin waxaanun restrictionska loo sameeyo ma cilmi dambea lagu ogaado khamrigu inuu fiican yahay maya sidiiba inuu poysonye loo rumaysan yahy laakiin xaggay ka timi aqwa dawla baa joojin kari weyday dowladdii dunida ku xooga badnayd oo cilmi iyo aqoon iyo booliis iyo lacag iyo jeel iyo qaanuun iyo wax walba markay isku dartay way u taag weyday nabiyullaahi maxamedna calayh salaatu wasalaam muxuu ku joojiyey fajtanibuu aaya waaxida baa soo degay waayo waxaa la abaaray halkii bini aadamku ma tajribadaasi mid hore aan dib u soo noqonayn maya waxay soo naqliyaan tajribo labaad isla maraykanka harlem streetsk iyo meeshii brookline iyo maalihii new york suuqa madow xaafad baa jirta dadkan madow iyo drug dealersk iyo waxaasi dagaano xataa booliska aanu geli jirin niman baa islaamay ka mid ah dabeetana way tijaabiyeen inay xaafadda tan maalinba bolokiskan dhaadheer bolok furtaan waa wacdiyaan blog bay diinta udhigaan wuu rumeeyaa bloggaa dadka ku jiroo dhan baa khamriga iska daaya crimeska ka baxa dad muslimiin muslimiinoo toosa noqda bloga kale loo tagaa mucjiza bay noqotay ilaa booliisku yidhaahdo nimankiina wadaadada balkaalaya kuwana wuxuu sheegay madmadoobe xaggan jooga xaggan xad bay gaadhay maraykan markii dambe jeelasha dadkii crimeskii xaggan loogu taag waayo haddana markii jeelka lagu xidhay crimskoodii loo taag waayo wadaadda ugu yeedh kristan ugu yeedh kan ugu markii loo taag la ydhaha war qoladaasaa joojin karta qoladaha loogu yeedho nin madow oo maraykan jooga oo dabaqada u hooseysa oo aan waxba dhowranayn oo crime halkii ugu dambaysay jooga in xaafadiisii khamriga uu ka joogsado waxaa ka joojiyay afraad yar wayana madow oo rumeeyey laa ilaaha ila allah waxay dhigayeenna ahayd laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allah markay rumeeyeenna noloshoo dhan bay isbedeshay idan waxaan leenahay aharku nolosha ku leeyahy waa maxay waxaan leenahay waa kaa qur-aanku uu ka warramayo oo ah alinxiraafaat albashariya cabra taariikh ilaahay wuxuu ku saxay in rasuul loo soo diro ka bilaabaya maxay ucbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru oo rasuul ka bilaabaya war ilaahay keligii caabuda ma lihidin cid kaloo ha caabudaane waxaan leenahay markaa cid kasta oo rabta bulsho inay saxdo bulsho kastoo qaldan ama akhlaaqiyaad ha u qaldanaato ama dhaqaalaha ha u qaldanaato ama siyaasaddu ha ka qaldanaato ama aqsar ariiq bay yidhaahdeen loo maraa jidka ugu gaaban waa laga yaabaa jeedadka qaar dhaadheer intaad marto intaad waxyara islaaxisan dhanka siyaasadda ka agaaja akhlaaqdaa dhimanaysa akhlaaqka agaaji kambaa dhimanaya waa wax galbeedka maanta haysta waa dadaalayaan filosofadooda markay dhan soo yara hagaajiyaan ama dhan kalun bay ka boodaysaa weli waxay rumaysayen bulshaadkoodu inay dumayaan bulshaadkoodu weli inay dumayaan marar badan waxaa laga yaaba inaanay sabab siyaasadeed ahayn oo ay waxoogaa ka islaaxiyeen taa laakiin meelo kale ay ka dumayso laakiin haddaad rabto dhagaxaad meesha dhigtaa inaanu dibku ugu soo noqon waxaad islaaxaysaa inuu sidiisa u islaaxo inaad mashaakilka bini aadamku uu leeya oo dhan wada waajahdid qofkan hadduu mashkilad akhlaaqiya iyo mid siyaasiya iyo mid dhaqaale iyo miduu doonaba hala mid filosofiya mid caqli wuxuu doonaba ha ayamaa mashkila haysata laa ilaha illa allah baad ku sixi kartaa laakiin waa inuu laa ilaha illa allah macnaheeda fahmaa waxay sheegaysa gartaa dhab uu rumeeya hadday taasi saxanto waa dariiqii rusushu martay marka waxaan leenahay even doo aad doodo tidhaahdo dariiqyo kaleo wax lagu hagaajin karaa jira kani waa aqsar dariiq baynu leenahay lama hayo waddo ka kooban waddaduu nebi maxamed maray calayhi salaatu wasalaam bulsho aan diin haysan oo waxba haysan oo dhaqan liidata oo caynka ayuu muddo kooban kaga dhigay bulsho dunida ka talisa oo xadaaro leh oo dhaqan leh oo qaanuun leh oo dowlad leh oo askar leh oo everything bini aadam uu baahan yahay leh oo dunida isbedelka inta alle ku laakiin kamuu bilaabin dulmaa jira cadaaladda hala hagaajiyo kamuu bilaabmin akhlaaqda xune akhlaaqda alle kamuu bilaabmin waxaasoo dhan kama bilaabin wuxuu ka bilaabmay maxay barta biniaadamka laga abaaro oo ah biniaadamku waxay dhahan waa asiiru muctaqadaatihi bay dhahdeen qofka biniaadamku wuxuu maxbuusu iyo wuxuu rumaysan yihi wuxuu rumaysan yihi buu dhaqankiisuna noqdaa waxaad bilimgaraysan tahay ayuunbuu noqonayaa unun maxay qaabka aad u dhaqmaysa iyo waxaad samaynaysa iyo waxaad ku fakeraysaaba waxaasay noqonayaan haddaba waxaan leenahay haddii la rabo raadkay ku leeday nolosha bini aadamka maxay tahay laa ilaha illa allah waxaan leenahay waa aqsar ariiq loo maro bini aadam in la saxo saxaabadii dadka boobi jirtay ee dheci jirtay intaana islaamin maxaa la ydhahdaa raggan soo islaamay haddii mid mid taariikhdooda lagugu sheego waa saxaabadan waaweyn kuwaasay ahaayeen mala muirat bnu shucb saddex iyo toban isagoo soo dilo xoolahoodiina watuu nebi maxamed u yimi markaasu islaama dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ilaahayna u toobadkeen xoolahanna waa dulmiya ciddii lahayd u heli yani gang buu ahaa dadka sidaa uu boobayo qaaicu ariiqa markuu islaamayna muiira bnu shucb uu noqday saxaabada tan aad maqlaysaa may dad iska malaa'igo meesha fadhfadhiya waxay ahaayeen dad gaangisa oo roborisa oo wax walba leh oo mid bini dhaca mid odaya mid waaya nooc waliba ku jiro laakiin markay islaameen ayay waxay noqdeen noocaan noocay ahayn markay laa ilaaha illa allahda fahmeen bay waxay soo baxeen maxay inay noqdaan rijaalkaa weli taariikhda bini ay ka warramayso waxaa ka dhigay inay garteen ereygaa laa ilaaha illa allah waxaan leenahay markaa laa ilaaha illa allah nolosha waxay ku leedahay qofku markuu islaamo markaasaad noqonaysaa macsuumi almaali waddami waalcird markaasuu qofku cismo u helaya cinda almuslimiin dhiiggiisa xoolihiisa iyo maxay iyo naftiisuba man qaala laa ilaaha ila allah wakafara bima yucbadu min duuni illaah xaruma maaluhu wa damuhu wa xisaabuhu cala allah ama xadiistii ugu dambeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam uu Eh, ka akhrinayay eh, xajat ulwidaac waxay wada ahaayeen masaa'ilkaasi inay macsuum qofka muslimka u yahay idan waxaan leenahay nolosha adduunyo qofku waxa ay saxmaysaa noloshiisu markuu laa ilaaha ila allah intuu fahmo si dhaba ugu dhaqmo aakhiro marka la tagana laba su-aaloodun baa lagu weydiinde maada kuntum tacbuduun bay culammadu yidhaahdaan iyo maada ajabtum almursaliin baa lagu weydiin doonaa waqiila lahum aynamaa kuntum tacbuduun wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum almursaliin labada su-aalood haddaad si saxa uga jawaabtan ood guulaysan haddaad si qaldan uga jawaabtana waa maxay labada su-aalood waa shahaadateynkii waa laa ilaha illa allah muxamadun rasuulu qofkii laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulu macrifatan wa iqraaran wa camalan ula yimaada maxamedun rasuulullahna macrifatan wanqiyaadan wa taacatan ula yimaada akhre wuu liibaanaya waayo laa ilaaha illa allah hadday dhab tahay oy shuruudeedii wadato oo wixii sharcigu sheegay ay wadato waa muujibatun lilmakfira manjatun min annaar weeyaan waxay waajib yeeshaa oo ilaahay u ballan qaaday inuu dembigiisa dhaafo muxuu xadiidkii aynu soo marray mucaad ibnu jabal uu nebigu u sheegayey markuu yidhi xaqa alle ma taqaanaa uu nebigu u sheegay wuxuu yidhi xaqa dadkuna alle ku leeya ma taqaanaa waa hadday sidaa yeelaan buu nebigu yidhi inaan allana cadaabin bay yana xaq u leeyihin inaan la cadaabin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu maqlay mu'adin adinaya oo le ashhadu an laa ilaaha ila allah markaasuu yidhi kharaja min annaar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah hadday dhab tahay ninkaa addimaya inagoo erayo layskaga celceliyaa baynu haysana maaha shahaadat alxaq waman axsanu qowla minman dacaa ila allah waa qof bashariyada maqashiinaya waar ilaahay baan rumaysina u kaalaya idinkuna rumeeya idan waa eray khatar ah baadanku weeruu ku dhawaaqaya saa daraaddeed buu markuu maqlay nebigu yihi kharaja min annaar xadiidka cutbaan ibnu maalikna wuxuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam oo xadiis saxiixeyn ku yaala in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii bidalika wajha allah ilaahay naar waa ka xaaraam qofka laa ilaaha ila allah yidhaahda isagoo ilaahay wejigiisa ku doonaya isla xadiidka saxiixeyn ku yaala wacizatii wajalaalii la ukhrijana min annaari man qaala laa ilaha ila allah أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة وحديث يا بذا قلت وإن زنى وإن سرق إلى رسولك سيدوس سنستو حضنا قال وإن زنى وإن سرق فسان كعلي يقول ودوس سنستو حضنا وحضنا وإن زنى وإن سرق من نبي كعلي فسان كعلي فسان كعلي ilaa markii dambe nebigu yidhi calaa raqmi anfi abi darin wasarakti markuu joojin waayo abi dar ayuu nebigu yidhi calaa raqmi anfi abi dar halkay soomaaligu tidhaa sankaa kuu daloola yani waa compulsory waa gelaya jannuu gelaya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam berigii dambe xadiidka markuu abu dar sheegayo isna wuxuu odhan jiray wain raqima anfa abi darin ayuu ku dari jiray intii uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba laa ilaaha illa allah hadday dhab tahay waa lagu badbaadaa janno horta in iyada la gelayo waa hubanti ma xagga horea laga gelaya mise xagga dambaa laga gelaya unba isweydiinta leh in janno la gelaya waa hubanti ee dadka badhna xagga horey ka gelayaan badhna maxay xagga dambey ka gelayaan kuwa xagga hore ka gelaya waxaa kuugu filan xadiidkiiuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiid albataaqa nin baa la keenayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka la keeno rabbigii marka lasoo hortaago ayaa danuub badan baa la keenaya u galay waxaa ma gashay waxaa ma samaysay wuu qiranaya sagaal iyo sagaashan sijili sijilku waa fail sagaal iyo sagaashan fail baa la keenaya oo mid weliba ayaa la keenaya waxaa la leeyahy waxaasoo dhan ma gashay haabuu leeyay wax xasanadoo aad leeday oo aanu aanan keenin miyaad garanaysaa baa la leeyahy laa yaa rabbi buu leeyahy wax xasanoo layga dulmiyey garan maayo buu odhanaya waxaa la odhanayaa ina laka cindanaa xasana wainahu laa dulma calayka alyowm fayukhraju bataaqatun fiiha ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh fayaquul uxdur wasnak fayaquul ya rabbi ma hadihi lbaطaqa maca hadi sijillaat baaaqadu waa kaadh kaadh baa la keenaya ay ugu qoran tahay ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamed rasuul allah dabeetana waxaa laleeyahay miisaankaaga qaado kan xagga kale saar sagaal iyo sagaashan faylo madulbasaraba waxa dhankan yaalla badaaqa yar baa la yidhi xagga kale ku tuur oo tani maxay ka tari buu yidhi waxaa faila buu arkaa meesha yaalla badaaqadan yari maxay tari doontaa maxay ka samayn doontaa saar baa la leeyahy innaka laa tudlam baa ilaahay odhanaya fatuuda waa la dhigayaa sijillaadkana kafad baa la saarayaa badaaqadana kafad baa la saarayaa fataashat isijillaatu wahaqulat albitaaqa falaa yaqul maca smi illaahi shayun buu xadiisku tilmaamaya xadiiska imaam tarwadi iyo ibnu maaja iyo rag badan baa warinaya sheekh alalbaani waa saxiix buu ku tilmaamaya xadiiskan xadiis albataaqa baa la yidhaha waxay culammadu yidhahdaan waa laa ilaaha ila allah min nawcin khaasin waa laa ilaaha ila allah shuruudeedii iyo ikhlaaskeedii iyo taacadnimadeedi soo markaynu salaadda tukannaba lama odhan salaaddiina waa kala nooc badanta waa kala noocyo isku ajar maaha midbaa cushurle midbaa umunle midbaa tusucle nimayn buu helaya inta qalbigiisu xaadir qofba intuu ilaahay weynidiisa iyo cabsidiisa iyo tawakulkiisa iyo rajaagiisa iyo waxyaabay laa ilaha ilala sheegaysa intay qalbigiisa ku weyn tahay ayay laa ilaha ilalladiisuna gaadhsiisan tahay walidaalika ninkan laa ilaha ilalladiisa waxaaso dhan ka xoog badaysa de axaadiista qaar kalena oo saxiixina iyana waxa ay tilmaamayaan cabdillaahi bnu muxuu lahaa nebigaa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanayaa ninka ugu dambeeya ee jannada geli doona oo ah ka ugu dambeeya ee naarta laga soo saaro ninbaa naarta ka soo bixi doona isagoo beerka ku socda baa la xabwana gurguuranaya dabeetana waxaa la odhan doonaa idhab fadkhul iljanna orodoo jannada gal baa lagu odhan doonaa dabeetana jannaduu iman doonaa fa yukhayalu annaha mala wuxuuse odhanaya de wixiioo dada kaa horreeya meeshan galay waa buuxda dabeetana wuxuu odhanaya yaa rab qad wajadtuha mala ilaahu waa buuxda taasi meeshii intiioo dadii sii gelaysay waa buuxdaa waxaa la yidhaahdaa idhab farjic fadkhul iljanna war noqo oo gal jannada sidii buu haddana yidhaahdaa maar saddexaad buu soo ugu dambayn baa waxaa lagu yidhahdaa faina laka faina laka mila adunya wacashrati amhaaliha adduunkan aynu joogno iyo tobanlaabkiioo janno a baad leedahay waa kii un booska yare ee u dambeeyey galba laydhaa markaasuu leeya ataskharu biya aw tadxuku biya wa anta almelik nebigu calayh salaatu wasalaam xadiidka markuu sheegayey wuu qoslay baa laydhaha ilaa nawaajidiisu ay ka muuqatay xadiidkani muxuu sheegaya waa xadiid aljahanamiyiin xadiidkay culamada ku tilmaamaa wuxuu sheegayaa qolo laa ilaaha ila allah iloo dee naar oo dunuub badan oo la ciqaabay yacni laa ilaaha illa allahdiisi aan gaadhsiisnayn maxay xadkii ay dunuubtoo dhan ka tirtiri lahayd marka waana qirsan yahay maca dunuubihiina wuu galay dabeetana akhiiran wuu ka soo baxaya waa kuwii eh, xadiidkii xudayfe oo kale uu tilmaamayey waxaa jira eh, xadiid macruufa ah oo wuxuu nebigu odhanaya calayhi salaatu wassalaam waxaa duugoobi doonaa yadrusu lislaamu kamaa yadrus washyu thawbi xataa laa yudra maa siyaamun walaa salaatun walaa nusukun walaa sadaqa nabiga wuxuu odhanaya calayhi salaatu wasalaam islaamkaa gaboobi doona oo wuxuu gaari doonaa xad aan waxba ka soo hadhin sida marada washigu waa thoobka waxaan la marmariyo waxaan lagu sameeyo bergii hore kalaradan deemka inta marada markay tolonto kadib ayaa inta khad la geliyaabaa kalariska dusha lagaga samayn jiray markaa maradu markay maydhantee duugowda maxaa ku dhaca kalarkiiba sii baaba'aya sii baaba'aya hadhow maradii waa isu hun yaroo isu eg way soo baxaysaa oo kalarkii markii hore dusha lagaga sameeyey uu ka tirtirmay sidaa maradu u duugowdo kale kalarkiiyo midabku uga taga u tirtirmo ayaa islaamkuna u tirtirmi doonaa akhiruzamanka buu nebigu tilmaamaya ilaa ay xad gaadho dadka badhaan garanba doonin salaad iyo soom iyo eh, nusuk iyo waxbaba aanay garanaynin ilaahay kitaabkiisana dadkaba waa laga dhex qaadi doonaa buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam oo falaa yabqa fi lardi minhu aaya qur-aankana aayadiba kasoo soo mayso dawaa'if dadka ka mida joogi doonta buu nebigu yidhi kooxo dadka ka midoo odayo waaweyn iyo habro gebgaboobayo iyagoo odhan doona waxaanu soo gaadhnay aabbayaashayoo eraygaa ku dhawaaqa laa ilaaha ila allah annana sidii baanu u xudayfata bnulyamaan baa xadiidka sheegay nin taabiciyo meesha fadhiyey ayaa wuxuu ihi maa tugni canhum laa ilaha ila allah wahum laa yadruun maa salaatun walaa siyaamun walaa nusukun walaa sadaqa laa ilaha illa allah maxay taraysaa dadaan soon iyo salaad iyo sigatoona garanaynin buu ku yidhi taabiciyo zafar leydhaa dabeetan wuu iskaga jeestay xudayfa bnulyamaan haddana wuu ku celiyey oo laa ilaha illa allah maxay taraysaa buu ku yidhi haddaan soon iyo salaad iyo sika midnaba lahayn markaasuu iskaga jeestay markaasuu haddana ku celiyey markii dambe iyo xudayfata bnulyamaan intuu ku soo jeestay buu yidhi silat ibnu zafar baa yaa sila tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar tunjiihim min annaar buu ku celiyey silow naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen naar bay ka badbaadeen axaadiista ay daliishadaan jamaahiirtu markay leeyihin taariku salaadka kufri lama gaadhsiinaye waa kufrun duuna kufrigiyo meelaha mahma takuun masalada kale yana waxba u tallaabeen kani wuxuu sheegayaa laa ilaaha ila allaahu xataa nooca liitana hadday tahay horta tanfac oo khuluud fi naar bay maxay ayay kaa badbaadinaysaa marka marka warka soo duuduubo waxaan leenahay laa ilaaha ila allah waa ereyga janno lagu galo laa ilaaha ila allah waa ereyga naar lagaga badbaado janno lagu galo markaynu leenahay ama xagga hore ka gal ama xagga dambe ka gal naar lagaga badbaado markaynu leenahay ama marka horeba kaga wada badbaad ama waaritaankeeda kaga badbaad dhankaa doonto u macnay laa ilaaha ila allah baa jannana lagu galaa naarna lagaga badbaadaa wax ka weyn oo nolosha qofka bini aadamka uu sugayaana ma jiro adduunka markaynu joognana waxaanu leenahay laa ilaaha ila allah waa manhaj nololeed haddii sidii dhabta ahayd aad ula timaado noloshoo dhan iyadaa islaaxinaysa sida awgeed baa waxaynu tilmaamaynaa ayaa waxay u ahayd wixii koowaad ee nebi weliba ku bilaaba waxaa kaloo qur-aanka uu alla inoogu tilmaamaya luqmaan ilxakiimna xataa caruurtii la tarbiyeynayey waxa koowaad ee la bara inay noqoto haddii ilmahaa yar kelimatu tawxiid la baro horta sideedaba mid qaado waxay idhahdeen bini aadamku haddii mar caqiidadu toosto waa suurtagal bay idhaahdeen inxiraafaad suluukiya inuu ku dhaco inuu maalma suuqa yaro galgalaa ama khabraaba ama naaga raarao laakiin waxay leeyihin waxay u badan tahay hadday caqiidadu markii hore saxnayd inuu dib u noqon doono inuu saxmi doono hadday si caqiidadu marka hore lunsan tahay waxay u badantay inuu drobout ku dambayn doono hadday caqiidadu marka hore lunsan tahay idan waxaa muhima bini aadamka in laga saxo muctaqadka waxaa muhima bini aadamka in towxiidkiisa maaha ereyga sida loogu dhawaaqo in la baro laa ilaaha ila allah afka inuu kaga dhawaaqo qura laa ilaha illa allah dad badan munaafiqiini buu ku dhawaaqayan hadday dhawaaqtay laakiin waa in la baraa maxay muctaqad inay tahay inuu rumeeyo waa inuu bartaa inay suluug tahay waa inuu bartaa manhaju xayaa inay tahay waa inuu bartaa qofku laa ilaha illa allah waxay sheegayso waxaan leeyn laa ilaha illa allah waa slogan kooban oo diinta dhammaanteed lagu soo ururiya haddii shicaarun calaamaduun ay yeelan lahayd diintu waa weedhatan wax allaaliya waxa islaamnimo kale yada farax ka tahy wax allaaliya waxa kale islaamnimo ahy iyada maxay farac ka tahy hadday iyadu qaldanto islaamnimo ma hadhin hadday iyadu qaldanto amase sixmi weydo islaamnimo ma hadhin sida awgeed waxaan warka ku soo koobayaa laa ilaha illa haddaynu isnaan dee ka warrama waa diintao dhan ka laakiin iyadoo duuduuban baanana idiin dhiibayaa waxaan ku soo koobaynaa adduun aakhiraba laa ilaaha ila allah baa lagu liibaanaa laakiin intay innaga agteenna wasni ku leedahay isweydiinta leh intay nagaagteenna wasin ku leedahay intayna ogollay wasinna waxay ku leedahay intaad ogasha inaad lacag geliso si kaleba galbeedka lacagtunbaaba lagu xisaabtamaayo soxaanka maaha miqyaasku waa how many you paid soo maaha how much you paid baa ah miqyaaska nolosha ee galbeedkuba wuxuusuu kala qiimo badan yihunbuu u kala qaalisan yahay tuushanka intaad u ogashay inuu inanku af ingiriisiga dhigtay iyo xisaabta iyo intaa se intaad u ogoshay inuu laa ilaha illa laa barto iyo wax ku xidhan intaad u ogoshay inanku inuu jaamacad ku dhigto intaad si ogoshay inanka in diintiisu ku badbaado intaad u ogoshay inanka in adduunkiisu ku badbaado intaad si u ogoshay inanka in aakhiradiisu iyo adduunkiisuba wada badbaadaan yani taasi waxay tilmaamaysaa laa ilaaha illaa la agteenna intay ku leedahay intay qiimo ku fadhiday intay wasni ku fadhidaa intay agteenna qiimo ku leedahay ayuun baynu inaguna adduun iyo caqal iyo xoog iyo xoolaba ku bixinaynaa saxaabada agtooda qiimay ku lahayd iyaday u jihaatameen iyaday u hijroodeen iyaday u dhinteen iyaday carab iyo cajanba uga hor yimaadeen iyaday dunidao dhan isu dileen iyaday sugmeen ilaa uu nebi maxamed ka leeyey dadka waan la dirirayaa xataa inay ka odhanayaan maxay laa ilaaha illa allah fa idaa qaaluuha casamuu minii ayaa dhiiggooda iyo maalkoodaba idan diintoo dhami tanbay ku salaysnayd iyadaa markaa loo hijrooday loo dhintay loo dagaalamay dowlad loo samaystay heshiis loo galay wax walba oo nolosha ay haysteen iyaday ku bixiyeen say u dhismi lahayd marka iyada wax walba lagu bixiyeyna waxaa ka ratibmay aakhiriya adduunba in casiiza la noqdo aakhiriya adduunba in dad sharaftiya la noqdo maantana iyadaa dayacantay waxaa ka ratibantay adduunkeenniyo dhammi inuu dayacmo muslim oo dhan isku soo dar adduunkoodii inuu dayacma ka ratib matay aakhiradoodana ilaahay baa garan waxay noqon doonta hadday se iyadoo saxa ku dhintaan insha allahu aakhirka dambe way badbaadi doonaan mooyi marka hore inay badbaadayaan garan maayo laakiin aakhirka dambe way badbaadi doonaan waxaase isweydiinta le waxay tahay innagu intay qiimo agteenna ku leeday intee baynu u arkaynaa inay tahay rusulba wixii lagu soo diray ilahay wuxuu leeyay rasuulba maan soo dirin ilaa intaasaanu soo dhiibay an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru rasuul walba intaasaan usoo waxyooday ayuha alaxiba waxaan kusoo koobayaa ilaahay hayna fahamsiiyo kuwii fahmay ee ku dhaqmana allah inaga yaalo sala allahuma cala muxamed wala